alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin ma xukmu atasami biasmaa illahi subxaana wa tacaala tafadal maxaa loo kala qaadaya tafsiil baa gelaya waay asmaadu waxay u qeybsamaan asmaa llah nawcaan asmaaء takhtasu biاllahi subxaanaه wa taعaalى daabitkeedu waa maxay alasmاء alati takhtasu biاllah ma daabituhaa haye kulu smin kulu smin kulu smin yatadamanu macna اkhtasu biاllah kulu smin yatadamanu macna اkhtasu biاllahi subxaanaه wa taعaalى magac kasta oo sifada uu koobsanaya ay tahay sifo ilaahay u gaara oo cid kale aanay ku sifoobi karin mithaaliya u keenaya aye الرحمن الله الرب haye haye تفضل ها الإله الجبار القهاar طيب nooca labaad ninkii wadime nooca labaad waa maxay asmاء الlahi asmاء la تkhtaص bالlah maxaa daabid o ah aye kul smin yatadamanu macna laa yktasu bihi اllahu subxaanaه wa taعaalى magac kasta oo sifada u koobsanaya ay tahay sifa aanu ilaahay la gaar ahayn bimacnaa makhluuquna uu ku sifo ikhtisaas ullahi bisifa waa noocaani baynu idhi haye in اkhtisaas الlahi bالصifa gaar noqoshada ilahay sifada ula gaari haye الاkhtisaasu bikamaaliha ka labaadna الاkhtisaasu basliha marka waa labadaasun labada nooc nooca koobaad waa nooca koobsanaya صifa yktas اllahu basliha nooca labaadna waa nooع oo yatadamanu صifaة laa yktas اllahu basliha wa inama yktasu bikamaaliha ayb ma xukmu الtasami طayb bالnowع الأwl nooca koobsanaya صifo ilaahay subحana wa taعala ula gaar yahay basliha ula gaar yahay aye laa yajuuz lanna waxaa ka dhalanaya haddii dee nooca lala baxo in sifadii la sheeganayo ayib nooca labaad xukmu tasami biaye waa jaa-iz ayib marka goormuu jaa is yahay marka looga qasdiye alcalamiya un aye tafadal marka calamiye un loo qastiyo ujaayisi ayib mar kalu jaayis ma jirtaa iyadoo sifada loo qastiyay maanu jaais noqon karin haye baab kalaad gashay adu qaadi lqudaatki baad gashay adu baab kale kaas aye aslu sifa hadii loo haddii calamiye loo qastiyo ama aslu sifa loo qastiyo iyo alqadru allaa'iqu almunaasibu minha allaa'iqu bilcabdi minha ma macnaa alxakam تفضل xاakم الذي lا يurad وlaa ينqض xukmه طaيب الxاakم iyo الxakiim iyo الxakم هذه كلها min أسmاء الlah hal hiy mتراadiفة am mutabaayina haye mutaraadif macnaheedu ma macno qura oo isku mid un bay tusinayaan tafadal a صaxiix qaacidadu waxay odhanaysaa asmaaء اllahi mutaraadifaة bاctibaari dalaalatiha calى الdat asmaaء اllahi waa isku mid marka laga eego inay daato qura wada tusinayso oo ay tahay asmaaء lidat waaxida waa dat اllahi subxana wa taعala <clears throat> waana mutabaayina bاctibaari dilaalatiha ama bاctibaari ma tadamanat calayh min الصifa sifada ay koobsatay ee tusinaysa marka loo eego way kala duwantay wakulu ismi min asmaaء اllahi subxana wa taعaalى yatadamanu صifaة غayra الصifa alati tadamanaha alism اlآkhar lakin waxaa dhici karta laba ism iyo ka badan inay aslu صifa ay wada tusiyaan so الraحman iyo الraحim oo kale iyo alxaakim iyo alxakiim iyo alxakam laakiin aslu صifa ha tusiyaana inay wax isdheer yihiin iminka alxaakim inuu xukumun buu tusinaya alxakamna wuxuu tusinaya inuu xukumo iyo xukumkiisu inuu yahay xukm laa yurad mucaqiba lxukm raxmaan wuxuu tusinaya ilahay sifatu raxma inuu ku sifeysay alraxiimna inuu ilahay sifatu raxma ku sifeysay lakin maxay u kala duwan yahin raxmaan wuxuu tusinayaa calaa sacati raxmat illah ballaanida raxmada ilahi alraxiimna muxuu si gaara ah utusinayaa calaa wusuuli raxmat illahi ilaa khalqih alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin qaala musanif raximah llah baabu man wuxuu u baab yahay qofka hazala ee istahzaa ku jees jeesa bishayin shay shaygaasoo fiihi dikru llah ilaahay subxaana watacaala dikrigiisu uu ku dhigan yahy ku xusan yahay aw ilqur'aanu ama qur'aan aw irasuulu aw ilqur'aan ama qur'aanka bishayin ku jeesteesa fiihi dikr llah aw ilqur'aani aw bilqur'aani ama qur'aan ku jeesjeesa aw irasuuli ama rasuula ku jeesjeesaa faqad kafar gaaloobay weyaan macluum maqsuudkiiyo ujeedada baabkan waxa weeye bayaan ana alistihzaa biاllahi aw ma yatacalaqu bihi min alasmaaءi wالصifaati wالrasuuli wاlqur'an wamasaa'il اddiin almacluumati minhu bالdaruura kufru yunaafi asl الtawxiid maqsuudku waa in la caddeeyo jees jeeska ilahay lagu jees jeesiyo waxa ilaahay la xidhiidha sida magacyadiisa iyo sifaatkiisa rusushiisa qur-aanka kariimkaa masaa-isha diinta inay diinta ka mid tahay la wada garanayo sida salaada iyo soomka iyo xajka inuu kufri yahay istizaagaas oo yunaafi asl الtwxiid aslka twxiidka meesha ka saaraya lima fihi min faqdi tacdiim illahi fi qalbi اlcabd istihzaaga waxaa ku jira oo u ka dhashayba in weyneynta ilaahay qalbiga addoonka laga waayey uma dhici karto qofku inuu ilaahay caayo ama rasuulka ama diinta ama uu ku jees jeeso isagoo maxabo iyo tacdiim u haya weyneyn iyo jacayl isagoo haya inuu caayo ama uu ku jees jeesay waxay ka dhalatay in maxabadii iyo tacdiimkii iimaanka asalka u ahaa qalbigiisa uu ka dhammaaday musanifku waxaa fiicnayd maadaama masala masalatlbaab ay tahay masale xukunkeedu waadix yahay oo cad yahay inuu xukumka baabka ku sheegu idhaahdo baabu man hazala bishayin fiihi dik dikru llahi aw ilqur'aan aw irasuul faqad kafara si cad inuu yidhaahdo ayaa fiicnayd sheekh sulayman wuxuu yihi inahu yakfuru bidalika wayaan macnuhu jees jeeskaa wuu ku gaaloobaya liistikfaafihi bijanaabi الrububiyati wالrisaala waayo wuxuu yaraystay ilaahay subxaana watacaala rabbinimadiisii iyo rasuulkii ilahay uu soo diray wadalika munaafi litowxiid walihada ajmaca alculama calى kufri man facala shayئa min dalika culimadu waxay ku ijmaaceen qofka jees jeeskaa wax kamida sameeyaa inuu kufriyey wman istahzaأ biاllahi aw bikitaabihi aw birasuulihi aw bidiinihi kafar walow haazilan haba noqdo mid iska ciyaaraya oo istikfaaf iyo tanaqus aan u jeedin lam yaqsid xaqiiqaة اlاstihzaaءi ijmaaعa marka alاstihzaaء biاllahi aw brasuulihi aw biaayaati aw bidiinihi wa munaafi liliimaan wuxuu ihi sicdi raximah llah ey faina hada munaafi liliimaani bilkuliya oo iimaan iyo jees jeeskaas addoon qalbigiisa kuma kulmi karaan mukhriju min addiin waana mid diinta lagaga baxayo lianna asl اdiini alimaanu biاllahi wa kutubihi wa rusulih diinta waxaa asal oo arkaanu iimaanka wa min aliimaani tacdiimu dalik imaanka waxaa ka mid in ilaahay la weyneeyo iyo kutubta uu soo dejiyey iyo rususha uu soo diray wa min almacluumi ana alistihzaa walhazla bishayi min hadihi ashaddu min alkufr mujarad in lagu jees jeeso arkaan liimaan ayaa ka daran kufriga aan jees jeeska iyo caydu aanay la socon lianna hada kufru wa ziyaadatu ixtiqaari qofka gaaloobay iyo qofka gaalowga ku darsaday inuu ilaahay caayo ku jees jeesayo rususha ilaahay soo diray diinta ilahay uu soo dejiyey waxaa kufri badan ka ixtiqaar iyo isdiraac iyo ceebeyn iyo waxaa diinta la daba socda ina alkufaara nawcaani mucriduuna wa mucaariduun gaaladu waa laba nooc buu yihi kuwa diintii ka jeestay oo mana diinta mana colaadinayaan mana ceebeynayaan ma caayayaan mana amaanayaan iyo mucaariduun kuwa diintii intay ka kufriyeen haddana diintii kasoo horjeestay oo la dagaalamaya diintii bay caayayaan way dacaayadeynayaan wayasuduuna naasa can sabiili illah dadkay ka hor istaagayaan falmucaarid lmuxaaribu lilahi warasuulih alqaadixu billahi wabidiini warasuulih aklabu kufra waacdamu fasaada kaa diinta ka hor yimi ee ilahay rasuulkiisa la dagaalamaya diinta dhaleecaynaya isagaa kufri adag fasaad badanna walhaazun bishayin minha min hada الnowc qofka ilaahay ku jees jeesaya ama rasuulka ama diinta ama kitaabka ama qodob diinta kamid a nooca mucaaridkaa ayuu kamid yahay marka kufaartu aslu kufri iyagoo wadaaga haddana yatafaawatuuna fi اlkufr oo alkufru yaziid wayanqus sida iimaanka kama ana mmin yatafaawatuuna fi اliimaan siday muminiintu iimaanka ugu kala sarreeyaan bay kufaartuna kufriga ugu kala sarreeyaan sida markay muminiintu jannada galaan darajaatuljanna ay ugu kala sarreeyaan ayaa kufaartii naarta galayna darakaatu nnaar ay ugu kala daran yihiin arrintaa uu sheegay sheekh sicdi oo ana ah, alkafira almucaarida almuxaariba lilahi warasuuli wadiini aglab kufra waashaddu cadaaba waxaa u daliila qowl اlahi tacala in aladiina kafaruu wayasuduuna can sabiili اllahi wاlmasjid اlxaraam aladi jacalnaahu linnaasi sawaءa ilcaakifu fiihi wاlbad wman yurid fiihi biilxaadi bdulmi nudiqu min cadaabi alim وأsرح min hada qwl الlahi taعalى الذina kafaruu وsaduu can sabiil الlahi zidnaahum cadاabا fوqa الcadaabi bima kanuu yufsiduun kuwa kufriye kufriga ku darsaday dadka inay diinta ilaahay ka celinayaan waxaan u ziyaadinay buuhi ilaahay cadaab cadaabkii kufriga ay ku mutaysteen dheeraadka ah fowqa alcadaab aladii istaxaquu bihi lkufr bima kaanuu yufsiduun lihaada wuxuu leeyahay ibnu jariir markuu aayaddaa fasiraya aladiina jaxaduu ya muxamadu nubuwataka wakadabuuka fima ji'tahum bihi min cindi rabbik wasaduu can اliimaani biاllahi wa birasuulih wman araadahu zidnaahum cadaaba ywma alqiyaamati fi jahanam fowqa alcadaabi aladi hum fiihi qabla an yuzaaduun intaan cadaabka loo ziyaadin cadaabkii ay ku sugnaayeen kufri ay ku mutaysteen mid ka sareeya ayaanu ku cadaabeynaa waqiila tilka ziyaadatu aladi wacadahum اllahu an yaziidahumaa an yaziidahumuuha waa caqaarib waxayaat qala ibnu kahiir ay cadaaba calى kufri wacadaaba calى sadihim annaas can itibaaci اlxaq waayo man waxay ixtimaasha inay shardiyo noqoto iyo inay mawsuulo noqoto hazla alhazl yaأti bimacnaa cadam اljad cadam اljiddi macnaha dheel dheelka iyo qofku arrintu inaanay ka dhab ahayn ayaa alhazl loo isticmaalaa wamaa huwa bilhazal manaa waa shay jidiya oo dhaba dheel dheel iyo ciyaar maaha weyaan macnaha mar haddii qofka arrintu aanay ka dhab ahaynna taas waxay keensanaysaa allacib walistikfaaf inuu ciyaarayo arrinka fududaysanayo walihaada baa hazalka maadaama ciyaar iyo fududaysi macaanidiisa uu ka mid yahay ayuu musanifku isagoo istihzaa ujeeda wuxuu cabiray baabu man hazala bshayi istihzaaguna waa maakuudu min alhuzi huzigana macaanihiisa waxaa kamid ah sukriyatu walistikfaaf marka kulu qowli aw ficli aw xaal yadul calى sukriyati wاlintiqaas wاlistihaana fahuwa istihzaa qowl kastoo qofku uu ku dhawaaqo ama ficil kastoo uu sameeyo ama xaalad kastoo uu galo oo tusinaysa calى sukriya wاlintiqaas wاlistihaana waa istihzaa maxaa markaa istihzaa noqonaya yurjacu fi taxdiidihi ilى اlcurf curfiga ayaa loola noqonaya waayo wuxuu ka mid yahay istihzaagu asmaada aan luqada xad ku lahayn shareecadana xad ku lahayn asmaada markaa xadkeeda waxaa loola noqdaa curfiga bishayi min dikr اlah bishayin fiihi dikr اllah soo ma so ciwaanku sooma min ba shayin fiihi dikr اllah yani almusta almustahza bihi wa dikr اllah waxa uu ku jees jeesayaa dikriga ilaahay ilaahay magacyadiisuu ku jees jeesaya sifaadka ilahay buu ku jees jeesaya dikrigaasi ha noqdo maktuub mid qoran oo meel ku dhigan ama masmuuc mid la maqlo aw ilqur'aani buu ku jeesjeesayaa qur-aanku dikriga ilahay buu kamid yahay facatfu calaa dikri ilah min baabi cafi اlkhaas calى alcaam waa dikriga ilahay nooc ka mida ah. aw irasuuli buu ku jeesjeesayaa asha rasuul ku jirtaa waa jinsiya yashmal aya rasuul habata bisharci ana allaha arsalahu linnaas maaha nebi maxamed oo qura rasuul kastoo rasuulnimadiisu ay sharciga ku sugnaatay ayaa soo gelaya ويحتmل أنha للعهد رasuل نبي محamed buu uga jeedaa ويدkل غayr miن الرسل الأنبyاء قyاaسا عaليه lakiن أنbiyada iyo rusuشha kalena waa lamid waxa loo yaqaano istihzaagu xaqiiqadiisa marka la eego wuxuu qeybsamaa laba qeybood alistihzaau atadamuniy jees jees laf qowlkan ama ficilkan ama xaalkan la isticmaalay uu koobsanayo aladi yakunu اlqowl aw اlficl aw اlxaal mutadamina lahu fi dati ereyga laftiisa daatadiisaaba tusinaysa istihzaa kan yaquula mxamedu saaxiru aw shaaciru ereyga laftiisaaba markaa tanaqus iyo istihaano iyo sukriye xambaarsan nooca labaad waa alistihzaau bilaazim waa hadal aan sidiisa istihzaa aanu ahayn sidiisa marka loo eego jees jees maaha ama ficil ama xaal laysa istihzaan fi nafsi wainamaa yalzamu minhu sukriyatu walistikfaaf laakiin waxaa ka dhalan kara quursi iyo yaraysi iyo jees jees kan yaquula muxamadu kana yatiima nebi maxamed agoon buu ahaa bu uhi ereygaasi sidiisa istihzaa uma aha de oo ilahay baaba fi lqur'aan اkariim ku isticmaalay walaa taqrbu maal اlyatiimi ila blati hiya axsan in aladina yaakuluuna amwaal اlyataama ظulma inama yaakuluuna fi buطunihim naara wasayaslawna saciira imsax raأsa اlyatiim bu uhi nebigu alayh الsalaatu wasalaam lakin wuxuu noqon karaa mid looga jeedo istihzaas hadduu ihaahdo man mحamed atacni yatima abi alib maxamed waayo niyo maxamedkaad sheegaysaa waayo ma agoonkii abu aalib koriye baad ujeedaa yani istihzaa baa ka laazimaya ereyga istihzaaga koobsanaya ama ficilka iyo ka uu ka laazimi karo farqi baa xagga xukumka udhexeeya waana masale muhima ka koobsanayaa sidiisu u yahay kufri mkrij min almila ka uu ka laazimayaana laa yakunu istihzaan ila ida qusida bihi sukriyatu watanaqusu wاlistihaana istihzaan noqon maayo haddaan loola qastin jees jees haddaan loola qastin haddii macno kale loola qasdiyo ila ereygu sidiisa istihzaa uma tusiye xukunkii istihzaaga qaadan maayo masale markaa muhima baa jirta oo masaladaa u sheegay masaladaas waxa weeyaan bacdu annaas yatawasacuuna fi الtakfiiri b bilistihzaa binaan calى الtawasuc fi lawaasim اlaqwaal dadka qaarkood baa qowlka waxaa ka dhalanaya ka dhalan kara iyagoo ka duulaya waxay tawasuc ku sameeyeen waxyaaba istihzaa ay ku magacaabeen inay wax ku tagfiiriyeen arrintaas waxay aada ugu badan tahay fuqahada xanafiyada waxay odhanaya qofku hadduu idhaahdo musayjid waa taskiiru masjid ama musayxif waa taskiiru musxaf yakfur gaaloobaya waayo muxuu gaaloobayaa taskiirka uu ku sameeyey yalzamu minhu alistihzaa waxtiqaar اdiin jees jees iyo diinta inuu xaqirayo ayaa ka dhalanaysa bay ka odhanaya markaa u gaaloobaya waxaa lamida kuwa odhanaya tashriic اlqawaaniin almukhaalifa lidiin waa istihzaa bاdiin bay odhanayaan istihzaa baa ka laazimaya in la sameeyo xeer shareecada khilaafsan walaa shaka taasi inay tahay gayru صaxiix oo qofkan yihi musayjid iyo musayxif hadalkiisu waa muxtamil ereygan uu isticmaalay maaha erey yatadamanu اlistihzaaءa bidati erey sidiisa istihzaa u koobsanaya maaha waa erey istihzaa iyo jees jees loo isticmaali karo isla markaa waa erey macno kalena loo isticmaali karo marka waxay u baahan tahay istifsaal iyo ta'akud min xaali اlqaa'il aw ilfaacil arrinkaa in loo hubsado oo qofka xaalkiisa iyo ficilkiisa iyo la eego qowlkiisana istifsaal lagu sameeyo tusaalaaan maktabad buu tegey markaasaa wuxuu yihi acطinii musayxifan maana musaaxiftu xajmiha way kala waaweyn soo ma musxaf yar isii buu yihi yaعnaa xajmigiisu uu yari istihzaamaha dee taas mar hadduu jeedo in xajmi ahaan uu u yar yahay hadduu qasdigiisu yahay min atasgiir inuu musxafka quursanayo istihaano uu ku samaynayo tusaalahaan dee musxaf weyn buu musayxif ku leeyahy waa ka duwan tahay iyadu lin qadiya takfiir waa qadiyad ay tahay nusuusta iyo ijmaaca in loo raaco haddii kale wad halaagsamaysa takfiirku waa xaqu lilahi ثuma lirasuulih wax aaya min alqur'aan aw xadiid sariix ku ah ama ajmac caleyh culamaa gaar ahaan qof muslim marka hore ah marka diinta laga saarayo waa in nas ama ijmac loo hayo dadka qaarkood maanta aad bay ugu tawasuceen mujarad wuxuu iska odhanayaa qofka sidaa sameeya waa kaafir nin baan maqlayay maalin dhaweyd lahaa kuwa aala sacuud u duceynayaa waa waa kufaar culimada qaar baa faadimiyiinta kuwa u duceeyey takfiiriyey kulaha culimada qaar baa qowlkooda wax lagu bineeyay horta nas bay u baahan tahay maa xukmu ducaa lilkafir masalada waan ka hadli doonaa insha allahu tacaala duruus soo socota gaalka in loo duceeyo horta xukunkeedu waa maxay marka horeba talabaad yaa kugu waafaqsan ahla sacuudi inay kufaar yihiin murtadiina hadday agtaada murtadiin ka yihin dee kuwan u duceyna agtooda murtadiinka maaha marka ama qofku wax aanu aaminsanayn baad laasimsiinaysaa waa qowl khaiira laska ha ah, caalim hebel ama fuqahaa almadhab alfulani ayaa waxaa wax ku takfiiriya laahada laa yuqbal fi baab takfir oo takfir waa shadiid weeye nas ama ijmaac waa in la hayo adiga laftaada marka taalibcilmi ta markaad aragto sheekh min ashuyuukh oo yihi waxaas waa kufri markiibaa iska qaadanay waayo takfiirkiiyo qof muslimaha diinta in laga saaro laguma bineeyo hebel baa yidhi madhab hebel baa yidhi waa masalo daliil cad u baahan oo alyaqiin laa laa yazulu laa yuzaalu bishak man habata islaamu biyaqiin eh, laa yuzaalu canhu bishak istizaaga xukumkiisa u kaalay istizaagu laba xaaladood buu leeyahy waxaa lagu jees marka la eego tabaabka uu musanifku raximah llahu tacaala kaga hadlayo an yakuna istihzaءa biاllah o bima yatacalaqu bih inuu ilahay ku jees jeeso biasmaa'ihi sifaatih aw daatih ama wax ilahay la xidhiidho karusul wاlqur'an aw ilaxkaam الsharciya aw bishay min alcibaadaat sida salaadii oo kale hada kufru akbaru mukhriju min almilati biijmac اlculamaa taas waa kufri diinta lagaga baxayo culimaduna isku waafaqsan yihin waxaana istizaaga noocaasi uu kufri u noqday lannahu munaafi lixaqiiqati اliimaan xaqiiqada iimaanka iska hor imanayaan xaqiiqada iimaanku waxay ku taagan tahay cala alxubi wاtacdiim jacayl iyo weyneyn markaa sababta alistihzaau bilah wama yatacalaqu bihi min umuuri اdiin kufri akbara u noqday waxa weeye ana almu'mina bishayin yuxibuhu wa yucadimuhu atacdiima laa'iqa bih qofka bani aadamka waxaa lagu yaqaanaa wuxuu rumaysan yahay wuu jecel yahay waanu weyneeyaa weyneynta ku haboon wاlistihzaau yunaafi hada اlxub <clears throat> wa hada الtacdiim istihzaaguna wuxuu meesha ka saaraya jacaylka iimaanka asalka u ah iyo weyneyntaas waayo istihzaagii istikfaaf baa ku jira yaraysi iyo quursi iyo istihaano iyo tarku linqiyaad sababta istihzaagu uu kufri u noqday waa taa inuu iimaankii qalbiga ka baxay oo qalbigu uu iimaan ka maran yahay ayaa sabigaa kufrigaa iyo istihzaagaya uu tusiyaa <clears throat> waay wuxuu odhanayaa sicdi raximah اllah faina alistihzaaء biاllahi waayaatihi tafsiirkiisa warasuulihi kufru mkriju can اdiin lana asl اdiini mabniyu calى tacdiim illah diinta asalkeeda waxay ku dhisantay in ilahay la weyneeyo wa tacdiimi diinihi wa rusulihi wاlistihzaaءu bishayin min dalika munaafi lihada اlasl kuwaa la sheegay in lagu jees jeeso oo la yeereysto oo la quursadaa asalkaasi meesha ka saaraysa munaaqidu lahu ashadd اmunaaqada markaa ma kulmi karaa waan rumaysnay ilaahay iyo waan ku jees jeesaya rasuulka waan rumaysnay waan ku jees jeesaya in qalbigiisa markaa tacdiimki iyo xubigii iimaanka asalko ay ka dhamaadeen buu istihzaagani calaamad iyo daliilu yahy waxa u daliilay inuu kufri yahay aayadda iyo xadiidka uu musanifku baabka ku sheegay waxaa kaloo u daliila ijmac اculamaa غayr waaxid min ahli cilm baa ijmac masalada kusoo naqilay isxaaq ibn rahawaya baa kamida wuxu hi ajmac almuslimuuna calى ana man saba rasuulahu ana man saba rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam aw dafca shayئa mima anzlah اllahu caza wajal aw qatla nabiya min anbiyaءi ilahi caza wajal anahu kafiru bidalika wain kana muqira bkuli ma anzla اllah محamed بن سحنون الmaliki isna wuxu hi أجمع العلماء أن شhاtم النبي صلى الله عليه وسلم المتنqص lah kاfir wاlwaciida jaarin عalayhi bcadaab الlahi waxukmihi cinda اummati aw xukmu cinda اlummati alqatl waman shaka fi kufri wacadaabi kafar bal qofka qofka ilaahay caaya ama rasuulka ama ku jees jeesaya gaalnimadiisa ka shakiya ayaa isagu arrinta noocaasa ku gaaloobaya waa kufri iyo gaalnimo waadixa wey weliba waa kufri ظaahira wa baطina nimanka la odhan alashcariya waxay leeyihiin qofku hadduu istihzaagaa sameeyo daahiran buu ukufriyaya laa baatinan adduunyadun baa axkaamtii markaa riddada iyo kufriga lagu siinaya lakin waxaa dhici karta inuu qalbigiisa ku jiro iimaan uu ku badbaado aakhiro janno uu ku gala naarna uu kaga badbaado haddaba qofki ilaahay cayaamo rasuulka cayaamo ku jees jeesay waa kafiru ظaahiran bay leeyihin lakin qad yakunu muminan baطinan maxay ku salaysan tahay ana aliimaana cindahum atasdiiq inuu iimaanku tasdiiq yahay mar hadduu iimaanku tasdiiq yahay dee tasdiiqiyo isma diidayaan kufru lisaan inuu carabka ka kufriyey ahlu suna waxay leyiin la aliimaanu waa qowl wa camal tasdiiq qura maaha walihaada suurtagal maaha qofku inuu ظaahiran u kufriyo baطinanna uu muumin u yahay sideedabana kufrigan daahirkaahi ee biqowl ama bificil ku yimi wuxuu ka dhashay kufri baina buu ka dhashay kufri baina ayuu ka dhashay oo laa yumkin an yakfura ظaahira ilaa waqad kafara bainan marka waa bail arrinta noocaasi alqaadi abu yacla oo min alxanaabila ah oo asalkaa aan ashcariyada ku waafaqsanayn ayaa masalada noocaas ku waafaqay waxaanu shekhu islam ibnu taymiya sare musulul ku tilmaamay inay masaladaas tahay hafwa hadalkiisii meelo badan uu ku sheegay turunturo iyo khalad ka dhacay oo hadalkiisii meelo badan uu ku sheegay khilaafsan culimada ijmaaca soo naqlisay fi hadi اmasأala waxaa kamida ibnu xasm fi lfisl ibnu taymiya fi sarib اmasluul wاlalusi fi ruux اlmacaani sheekh sulayman ibn cabd lahina fi taysir caziz اxamid hadalkiisana waynu akrin xaalada labaadee istihzaagu lenahay kun istihzaau biaxad اlmuminiin masaladan waa muhima ufiirsada ilaahay iyo maa yatacalaqu bihi kuma jees jeesaya lakin wuxuu ku jees jeesayaa muuminiinta qof ama ka badan alistihzaau bilmuminiin ma kufri akbaro mukhrij min almilaba horta waxaa la isku waafaqsanya inuu yahay macsiyo ilaahay baa yihi laa yaskr qowm min qowm casى an yakunuu khayra minh walaa nisaء min nisaءi casى an yakuna khayra minhuna lakin kufri miyuu yahay maya tafsiil baa ku jira oo alistihzaaء bاlmuminiin laa yakluu min nowceyn laba nooc midkood wey الnowع اأول an yakuna الاstihzaaء bأshkhaasihim in ashkhaastooda laftooda iyo ashkaaltooda yanaa suurooyinkooda in lagu jees jeesayo daabitkeeda waa an yakunu istihzaau mutacaliqa bima yaquum bidawaatihim in istihzaagu uu ku wajahan yahay wax laftooda ku tacalluqa laftooda oo min suwarihim qofkan qaabka ilaahay uu u sameeyey wa ashkaalihim wa wa akhlaaqihim iyo habdhaqankooda inuu istihzaa ku wajahan yahi hada nooc waa muxaram sidaynu sheegnay qur-aankaana tusiyey laakin laa yakunu kufran lakin gaalnimo maaha lannu laysa istihzaءa biاllah walaa birasuulih walaa bidiinihi waa la edbinayaa un qofka arrinta noocaasiya ku kaca kuwa muslimiinta caaya ayaanu ka mid yahay nooca labaad an yakuuna alistihzaau bidiinihim qofkan muslimkee lagu jeesjeesayo jeesjeesku inuu ku wajahayo diintiisa daabitkiisuna an yakuna alistihzaau mutacaliqa bima yaquumu bihi min awsaafin diiniya oo istihzaagu wuxuu ku wajahan yahay sifa diineed oo qofku uu leeyahy aw acmaal tacabudiya ama camal cibaado oo qofku uu samaynayo waxaa awsaaftii kamida tusaale ahaan garhkuu la baxay marka garhkiisaas baa lagu jees jeesaya ama gabadhii xijaab bay xidhatay xijaabka awgii baa loogu jees jeesayaa inay xijaabatay maaha nooca xijaabka iska ilaali inay xijaabatay ama inuu ninku garh leeyahay maaha qaabka garhkiisa oo shicaar diiniya inuu ku sifoobay ama cibaadaduu sameynaya buu jeesjeesku ku dhacayaa salaadii salaadii lafteeda maaha siduu utukanaya iska ilaali ka duwanta taas ama soomkii ama xajkii ama cumradii ama sifaadka wanaagsane qofku uu leeyahy sida cilmigii waxaa loogu jeesjeesaya qofkan muminkaa inuu diinta bartay awgeed ama waracii ama taqwadii fahada kufrun akbar liannahu fi lxaqiiqati wa istihzaau biاddiin mar haddii waxa uu ku wajahan yahay uu yahay arrin diiniyo qofkan ku qumtay ama uu qofkani ku sifoobay dee diinta in lagu jees jeestay u weeye aw bimaa yarjicu ilayh ama wax diintii u noqonaya walistihzaau bidiini kufru bilijmaac sheekh xamed ibnu catiiq ayaa wuxu uhi ama qowl lqaa'il fuqayi aw cuwaylib aw mutayawici mutayiwic mutayiwic ah, wadaad yara weeye mutayiwici naxو dalik faإida kana qasd اqaa'il alhazl aw اlاstihzاء bاlfiqi aw اlcilmi aw الطaacة qofka hadalkaa yihi hadday ujeedadiisu tahay inuu ku jees jeesayo fiqiga laftiisa ama cilmiga ama طaacada fahada kufru ayضا as waa gaalnimo yanqul can اlmila fastaab faintab ilaa qutila murtada macnuhu waxa weeye haddii uu qofka shaksiyadiisa ku jeesjeesayana waa ka duwan tahay laakiin wuxuu leeyahy qofku marka uu qofkii ku jeesjeesayo ereyada uu isticmaalayaa haddii ay ka dhex muuqato in wax diintii kamida daraaddii ugu jeesjeesayo ila wax kalu ugu jeesjeesi kari laha sooma inuu inuu inuu jeesjeeskiisu diinta ku socday daliil u tahay buu odhanaya lakin masalada muhimka waxa weeye inaad kala tafriiqiso laba mas'alo markaan masaladan sharaxayana waan ku dhex tilmaamay alistihzaa almutacaliq biasli taطbiiq اlmuslim wa camalihi bاddiin in qofkan waxa loogu jees jeesaya ay tahay inuu diintii dabaqayo oo ku camal falayo taas waa taa inu hi waa kufr inuu nebiga ku dayday oo uu garh la baxay siduu nebigu uri ucfu lixa intaa daraaddeed loogu jeesjeesayo ama gabadhii inay amarkii ilaahay qaato xijaab ay xidhatay awgeed in loogu jeesjeesayo hada kufr waayo waa istihzaa biddiin arrinka labaad alistihzaau biariiqati camalihi wa tadbiiqihi lahu qofkani qodob diinta kamida inuu ku dhaqmay loogu jeesjeesi maayo laakiin qaabku u samaynayo salaangarhkii baa la bax laakiin laa tactani bilixyatika ya wadaad garhkaagii saliideyn maysid feeri maysid xabadyo dhinacba u kacday geesu yeesha inaad garh la baxday awgeed lagugu jees jeesi maaye fool xumayntan adigu aada fool xumaysay buu jees jeesku ku wajahaye <laughs> maqlesa waaya marka la iska hagaajiye garhka <laughs> haddii kale intaad garhkii dhafool xumaysaan hadhow dadka odhanina waa kufaar oo garhkii aanu nebiga kaga dayanabay nagu caayaan oo gadheer iyo waxbay leeyihin odhanina ya dariiqada aad qodobkan diinta kamida aada ugu camal fashiya qaabkaad u samaynayso hadduu jeesjeesku ku wajahan yahay wuxuu la mid yahay kii shaksiyadaada lagu jeesjeesayay tusaaleaan salaad baad tukanaysa haddii inaad tukatay awgeed lagugu jeesjeesayo waa kufr haddii qaabkaad u tukanaysa lagugu jeesjeesaya ka hor salaad dibadejinaysaa qubqa qubqa waad ka gaargaarhsiinaysaa rukuuc kaka sujuud ah, ah. qaabkan aad u tukanaysaa buu qofku ku jeesjeesayaa de uma banaan haddaad khaldis xataa inuu kuu sheega wayaana jeesjees uma banaan lakin kufri ma hadde waaye marka haddii sababta qofka loogu jeesjeesaya ay tahay anahu طabaqa diin اllahi wa bihi waa kufr taas haddii ay tahay jeesjeeska sababtiisu ariiqatu camalika watabiiqika lidiin ariiqatu camali watabiiqi lidiin qaabka uu ugu camal falayo tusaalahaan gabadh baa waxay xidhatay xijaab aad u weyn oo wadadaba qabsanaya wadadoo dhanna way xaadhaysaa gebigeedaba gabadho xataa meel ay ka martay heli mayso inay xijaabatay awgeed haddii loogu jees jeesto waa kufr lakin haddii lagu jees qaabka xijaabka u tolatay iyo baalkan ballarkii la rabay ka batay iyo waa masale ka duwan iyadu waa xaaraan oo waa dembi laakiin kufriya gaalnimo maha sheekh kamid culimada maalikiyada oo la dhaha maxamed oo le kitaabka fatxulmalik fi lfatwa calaa madhabi malik ayaa wuxuu sheegay arrin ah ana rajula kana yazdari الsalaa warubama yazdara اlmusaliin nin baa salaada yareysan jiray ama dadka tukanaya shahida calayhi mala kahiir min الnaas dad badan baa arrintaa ku markhaati furay kuwa la tacdiiliyey kuwo kalaba faman xamalahu calى اlاsdirاء bاlmusaliin liqilaة اctiqaadi fihim fahuwa min baabi sibaabi اlmuslim qofka istihzaagiisa ku xambaaray inuu kuwan tukanayo laftooda ku jees jeesayo oo iyaga uu wax khaldan ka aaminsan yahay oo iyagu ay la yaryar yihiin fahuwa min sibaabi اlmuslim waa caydii muslimiinta ka mid tahy fayalzamhu اladab calى qadri اجtihaad اxaakim wman yaxmilu calى isdiraaءi اlcibaadati falaswab anahu ridda salaada lafteeda inuu ku jees jeesaya haddii lagu fasirana arrinta noocaasi ahi waa gaalimo liidhaarihi iyaahu wa shuhratihi bi ka hadi masأala اmadkuura marka maslada markuu soo naqilo ayaa wuxuu odhanayaa qultu yuukadu min hada اlxukm fi man saba الdiin aw اlmila aw اlmadhab wayaqacu kahiira min bacdi safalaة اlcawaam kalximaarati kuwa dameeraha ku shaqeeya waljamaala kuwa awrta kireeya iyo walkhadaamiin inaga kaariyayaasha kuwa gawaadhida kireeyay ba aada ugu badan tahay caydaas gaalnimadii warubama waqaca min gayrihim wadalika anahu inqasada shariicaة اlmuطahara wاlaxkaam alati sharaca allahu tacala lcibaadi calى lisaani nabiyi fahuwa kaafiru qaطca diinta lafteeda markaa caaya ama ku jees jeesaya waa kaafir uma in adhara dalika fahuwa murtadu hadduu muujisto waa murtad hadduu qarsadana waa zindiiq ba ujeeda yustataab fain taab wailaa qutil wain lam yudhiruu fahuwa zindiiqun yuqtal walow taab wain qasada xaalata shaksin hadduu qof xaaladiisa u qasdiy uu ku jeesteesay iyo watadayunahu iyo qaabku diinta ugu dhaqmayo fahuwa sab lmuslim fafiihi اladab اجtihaad اlxaakim wayufaraqu bayna alqasdayn waxaa lagu kala geenaya labada qasday biliqraar isagu ihaa inuu salaada lafteeda inuu tukaday baan ugu jees jeesay maya maya salaadu waa shay cadiima cinda allah qaabku u tukanaya ayaa khaldanaa ama fool xumaa ama qaabku garhka ula baxay wayufaraqu bayna اqasteyn bاqraari wاqara'in wbacdhm yajcal اqasd الثani kaاlأwl fi اxukm musanifku raximah اllahu tacaala baabka laba nas buu ku sheegay aaya wa xadiian waqowli tacaala buu baabi ilahay uhi walain sa'altahum haddaad weydiiso nebi maxamedow waxaa ku kalifay arrinkaa layaquuluna waxay odhan inamaa kunaa waxaanu ahaynu nakhuudu in aanu iska ciyaaro inaan hadalka iska dhex galo oo nalcab aanu ciyaaro qasdigeegu intaasu ah qul waxaad tidhaahdaa bilaahi ma ilaahiy o aayaati aayaadkiisii warasuuli baad kuntum haydan tastahziuuna inaad ku jees jeestaan walain sa'altahum damiirku wuxuu noqonaya aladiina istahza-uu birasuuli illaahi wa asxaabihi buu noqonaya layaquuluna inama kuna nakuud wa nalcab waxay odhanayaan qowl weliba muakada hadalkaa jees jeeskaa ah waxa noo geeyey waa mujaradu alxadiid wallacib sheeko iyo ciyaarun walaysa qasdunaa minhu alistikfaafu walintiqaas hadalka aanu nidhi xadiidkaa hadal ku xusan yahay waxa noo geeyey iyo ujeeddadanu ka leenay maaha quursi iyo yaraysi iyo waxaa maaha hadal badnaan iyo ciyaaru baa noo geysay sicdi wuxu uhi inamaa kuna nakud wanalcab ay natakalamu bikalaami laa qasda lana bih hadal aanaan wax ujeedaa weliba ujeedo xun aanaan ka lahayn iska sheekaysi iyo ciyaarun ay noo geysay buu ahaa walaa qasadna acna waalcayb ciddaanu ku nidhina inaanu duro inu ceebayno ujeedadeedu ma ahayn saasay odhanayaan weliba waa ku dhaaranayaan walaa bilaahi waayaati warasuuli kuntum tastahziuun istifhaamtaasi waa istifhaam liinkaari qowlihim hadalkoodaasaa la inkiraya waxaan la cadaynaya inamaa sadara minhum istihzaa waxa aad ku hadasheen waa jees jees sawaء qasaduu bihi اlintiqaas aw walistikfaaf aw lam yaqsidu hadalkani mar hadduu yahay hadal curfi ahaan jees jees ah iyo quursi iyo yaraysi ah u qasti adigu macnaha uga qasti ama ha uga qasdiin istihzaa baad samaysay oo inagii dee sheegnay istihzaaga ereyada tusiya inay laba yihiin erey a ah mawduuc lilistihzaa oo yatadamanu listihzaa istihzaagu waa min macaani iyo erey aan istihzaaga koobsan ahayn laakiin loo isticmaali karo marka ereyga qoladan isticmaaleen ereyada isticmaaleen waa ereyo waa kelimaat oo tatadaman اlاstihzaa markaa u qasdiya quursi iyo yaraysi ama ha u qasdiyina waxaad samaysa waa istihzaa wey macnehedu <clears throat> bilaahi wuxuu shamlisanayaa yashmal kula ma yatacalaq bilah ilahay daatadiisa hadduu ku istihzaayo ama asmaadiisa ama sifaatkiisa aayaadkiisa diintiisa wa warasuulihi kuntum tastahzuun oo aayaadkuna halkay ka soo galeen de waxay yidhaahdeen ma ra'ayna mila qura'ina haula oo saxaabadii qurayaqaanka ahaa bay ku jees jeesayeen rasuulkuna de wuxuu kamid ahaa quraadaas ilahi wuxu uhi laa tactadiru waa nahy laakiin ujeedada laga leeya waa tay-iis oo qaطcu raja waa quusgelin yaعnaa inaad cudur daarataan iyo in kale waa isku mid cudur daarashadu waxba idin tari mayso xukunkana waxba ka bedeli mayso macana waa sidaas qad kafartum bacda iimaanikum iimaan dabadi waad kufrideen waxay daliil u tahay an alistihzaa biاllahi warasuulih aayaati kufru mkriju min almila haddaba bacda iimaanikum taas jumlada macnaheeda waa la ysku khilaafay laba qowl baanay culimada ku leeyihin waxaanay ku dhisan tahay labada qowl waxay ku dhisan yihiin waxa marka hore qoladaasi ay ahaayeen marka horeba munaafiqiin bay ahaayeen aan iimaan lahayn mise muuminiin bay ahaayeen iimaankoodu uu daciif yahay qole waxay leeyihin nimankani marka horeba munaafiqiin bay ahaayeen oo siyaaqu laayaat munaafiqiintu ku saabsan yihi marka marka le qad kafartum bacda iimaanikumah in iimaan loo sugayo olale marka hore mu'miniin ahaydeen hadalkan aad ku kufrideen ee macanuhu waxa weeyaan anakum adhartum اlkufra bacda idhaarikum اliimaan bacda iimaanikum macnaheedu maa ah in iimaan loo sugaye iimaankii aada muujisanayseene beenta ahaa dabadii baad kufrigii idiin qarsoonaa muujisatay in badanoo ahlu tafsiira baa saa yihi bal culamaau tafsiir saasay u badan yihinba qowlka kalena wuxuu leeyahy macanuhu waxa weeye muuminiin bay ahaayeen daciif liimaan marka kafartum bacda iimaanikum oo iimaankiinii markii hore aad ku sugnaydeen dabadiibaad kufrideen oo intaqaltum min aliimaan ila lkufr iimaan idiin sugnaaday baad ka guurteen oo kufriyo gaalnimaad u guurteen cadad min alculamaa baa sidaa yihi ibnu jariir baa kamida iyo ibnu kahiir iyo waana qowlka uu rajaxay sheikh اiسlاm ibnu taymiya raximah الlah wakadalika sheekh maxamed ibn cabdilwahaab iyo sheekh sulayman iyo cabdالرaحman shekh ibn cuthaymin waxay leeyiin nazlat alaayaةu nazlat fi rijaali min almuslimiin kafaruu biistihzaaءi biاllahi warasuulih waayaati muminiin bay ahaayeen daahirka aayadduna saas ayuu rajaxaya inay muminiin ahaayeen oo ay hadalkaa laftiisa ku kufriyeen oo ay ku gaaloobeen calaa kila qowleynna istihzaagu waa kufr wey haddii la hahdo hadalka laftiisaa diintii kaga baxdeen iyo haddii la idhaahdo hadalkani gaalnimadiinii muujiyey labadu waxay tusinayaan istihzaagu inuu yahay kufri mukhrij min almilla waana se culimadu ku ijmacsan yihin fuqahada qaarkood baa laga sheegaa gaaraan fuqahaa inay yidhaahdeen laa yakfuru lmuslimu bilistihzaai biاllahi aw rasuulihi aw diinihi ilaa id istaxal inuu xalaashado mooyaane oo xalaal in arrintaasi ay tahay u aamino mooyaane kufriyi maayo wa hada qowl baطil wey horaan idinku sheegay welibaan ku celceliyey qowlka ama ficilku in kaana kufra bidaati hadduu iskii kufri u yahay in lagu gaaloobo looma shardiyo istixlaal looma shardiyo wixii aan iskii kufri u ahayn ayaa istixlaal iyo wixii lamida marka wax lagu gaalaysiinaya loo shardiya istihzaagana sidiisuu kufri u yahay biالnasi wاlijmaac wجه dilaalة اآية عalى maqsud الba weliba kufri ظaahiran ba oo kufru ظaahira wa baطina su uri shekh الاسلام iبن تaymiya wجه dilaalة الآية عalى maqsud الbab أن اllaha xakma عalى الmstahziئiina bih وarasuulihi وآayaatih bاlkfr ilahay wuxuu ku xukumay kuwii ku jees jeesay ilaah iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisa kufri buu ku xukumay bqowli la tactadiruu qad kafartu bacda iimaanikum wadalika lkhuluwi quluubihim min tacdiim الlahi wa xubihi quluubtooda ayaa ka marhnaatay ilaahay weyneyntiisa iyo jacaylkiisa suurtagal maaha iyagoo ilaahay weyneynayo jecel haddana ku jees jeesaan wakadalika rasuulka wakadalika diin اlislaam wallahu subxaanaه wa taعala aclam slى اllahu عalى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin